بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب المفعول من أجله waxaynu ka bilaabaynaa mafcuulu macahuga miyaa mise waa mafcuulu min ajlihiga baabu lmafcuuli min ajlihi waxaynu ka bilaabaynaa cashirkeenna almafcuul min ajlihi mafcuul min ajlihi waxaa looga jeedaa ama macnihiisu uu yahay waa erey kow masder ah marka koobaad shuruuddiisa ayuu ka mid yahay inuu masder yahay shardiga koobaad waa inuu masder yahay masderkaasina waa inuu caamilkiisa xagga xuruufta iyo macnahaba kaga duwan yahay mukhaalifun licaamilihi waa inuu noqdaa fi lxuruufi waalcaamil waa inuu masderkaasi cillo iyo sabab ta ficilka loo sameeyey uu tilmaamayaa waa sababtii ficilka loo sameeyey ama cilladii ficilka loola yimid ayuu tilmaamayaa waa inay caamilkiisa isku wakhti yihiin oo wakhti qura la wada samaynayaa waa inay caamilkiisa isku faacil yihiin oo faacilka ay ka midoobaan baabu lmafcuuli min ajlihi mafcuulu min ajlihiga baabkiisa weeyaan wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa almafcuula liajlihina waa lagu magacaabaa mafcuulu liajlihi wa yusamaa waxaa kaloo lagu magacaabaa almafcuula lahu mafcuulu lahuna waa lagu magacaabaa mafcuulu lahuna waa lagu magacaabaa saddex magac ayuu leeyahay markaa amaa mafcuulu min ajlihi baynu odhan amaa mafcuulu liajlihi baynu odhan amaa mafcuulun lahu baynu odhan tacriif iyo tilmaan halkan ayaynu ku arki doonaa tacriifkiisa wa huwa mafcuulu liajlihigu alismu waa ismi almansuubu waana la nasbiyaa alladii kaasoo yudkaru la sheegayo bayaanan caddayn darteed ayaa loo sheegayaa oo lisababi wuquuci lficli ficilka dhicidiisa sababtiisa la caddaynayo mafcuulu liajlihigu shardi waa inuu ismi yahay waa alismu waxaa inaga hadhay markaynu mafcuulu liajlihiga ismi nidhi ficil iyo xaraf iyo jumlo saddexdaa midkoodna mafcuulu liajlihi ma aha ficilku mafcuulu liajlihi noqon maayo ismigu ee xarafkuna mafcuulu liajlihi noqon maayo jumladuna mafcuulu liajlihi noqon mayso shardi mafcuulu liajlihigu waa alismu ismi waa inuu yahay almansuubu waa la nasbinayaa mafcuulu liajlihiga waxa shardi labaad ah inuu yahay mid mansuuba oo la nasbinayo waxa inaga hadhay haddii uu mafcuulu liajlihigu uu yahay marfuuc amase uu yahayba majruur marfuuc iyo majruurba way inaga hadheen oo way inaga baxeen iyaguna almansuub alladii kaasoo yudkaru la sheegayo bayaanan caddayn darteed loo sheegayo lisababi wuquuci lficli ficilka dhicidiisa sababtiisa la bayaaminayo ama la cadaynayo shardiga saddexaad waa inuu yahay madkuurun libayaani sababi wuquuci alficil shardi waa inuu sababta ficilka loo sameeyey uu sheegayaa hadda waad aamusan tihiine sababta aad u aamusan tihiin baa mafcuulu liajlihi laga dhigi waad fadhidiine sababta aad u fadhidiin baa mafcuulu liajlihi laga dhigi waan hadlayaaye sababtaanu hadlayaa mafcuulu liajlihi laga dhigay waxaad odhanaysaa jalastu hunaa istimaacan lidarsi jalastu hunaa halkan waan fadhiistay sababta aan u fadhiistay waa maxay waa istimaacan liajli istimaac dhegaysi dartii lidarsi cashirka aan dhegaysanayo haddaba waa inuu yudkaru bayaanan lisababi wuquuci alficil waa shardiga saddexaad ee mafcuulu liajlihigu uu leeyahay shardiga koobaad waa inuu ismi yahay baynu nidhi shardiga labaadna waa inuu mansuub yahay baynu nidhi shardiga saddexaadna ujeeddada loo sheegayaa waa inay tahay libayaani sababi wuquuci alficil ficilka dhicidiisa sababtiisa caddayn la caddaynayo tusaalayaa eh, haddaba sheekhu khayr allaha siiyo waxa ugu wanaagsan baa la yidhaahdaa aqoon ahaanna laga garanayaa sheekh aqoon le inuu yahay qofka isagoo shayga tacriifinaya tusaalihii kuugu soo dhex dara tacriifka alladii yudkaru bayaanan ereygaa bayaanan ah ayaa mafcuulu liajlihiya bayaanan kow waa ismi oo tanwiin buuba wataa laba waa mansuub oo fadxihiibaabaan ku aragnaa saddex haddana waa sababta loo sheegaya yudkaru waa la sheegayaa sababta loo sheegaya waa maxay bayaanan yudkarudaa sababteedii weeyi waa bayaanan waa liajli bayaan lisababi wuquuci lficil haddaba ereygaa bayaanihi shuruuddii saddexdaaba waa laga helay ismi wuu yahay oo mansuub wuu yahay oo cillo ayuu faa'iideynayaa wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa almafcuula liajlihi mafcuulu liajlihi ayaa lagu magacaabaa wa yusamaa waxaa kaloo lagu magacaabaa almafcuula lahu mafcuulu lahuna waa lagu magacaabaa wa huwa isagu alismu waa ismiga almansuubu la nasbinayo alladii kaasoo yudkaru la sheegayo bayaanan liajli bayaan caddayn darteed ayaa loo sheegayaa oo lisababi wuquuci ilficli ficilka dhicidiisa sababtiisa la caddaynayo sida qaama zaydun zayd ayaa istaagay ijlaalan weynayn darteed ayuu isku taagay licamrin camar la weynaynayo ijlaalan licamrin wa qasatuka waan kuu soo qasday ibtiqaa'a macruufika macruufkaaga iyo wanaaggaaga codsi aan codsanayo dartii ayaan kuugu soo qastay haddaba qaama zaydun ijlaalan licamrin markaynu nidhaa qaama zaydun ijlaalan taasaa mafcuulu liajlihi ah wa qasatuka ibtiqaa'a macruufika markaynu nidhaa ibtiqaa'a macruufika ereygaa ibtiqaa'a ah ayaa mafcuulu liajlihi ah labadaba halkaa mafcuulu liajlihi baynu ku haynaa wayushtaradu waxaa la shardiyaa kownuhu ahaantiisa masderan masder uu yahay waa shardi inuu masder noqdaa waa shardiga koobaad watixaadu zamaanihi zabankiisa iyo wa zamaani caamilihi caamilkiisa zabankiisuna inay midoobaan baa la shardiyaa waxaa kaloo shardiya mafcuulu liajlihiga wakhtigiisa iyo caamilka wakhtigiisu inay isku mid yihiin isku daqiiqad inay dhacayaan watixaadu faacilihimaa faacilkoogu inuu midoobo ayaa la shardiyaa oo mafcuulu liajlihiga iyo caamilkiisa faacil qurihi waa inuu ka dhexeeyo kamaa taqadama waa kii inoo hormaray fil mihaalayni labadii tusaale ka inoogu hormaray oo kaleba weeye labada tusaale waxay ahaayeen qaama zaydun ijlaalan licamrin waxa weeye mafcuululajlihigu waa ijlaal waa weynayn waa masder oo shardigii masdernimada waa laga hayaa haddana waxaynu nidhi ijlaalka oo mafcuulu liajlihiga iyo caamilkiisa oo qaama ah waa inay isku zaban yihiin baynu nidhi xilliga qofka camara la weynaynayo iyo xilliga la kacayaa waa isku daqiiqad qura haddana waxaynu nidhi waa inay isku faacil yihiin qaama zaydun qaamadaa waxa faacil u ah zaydka ijlaal weynaynta camar la weynaynayana waxa faacil u ah isla zaydka uun qaama zaydun zayd ayaa kacay ijlaalan weynayn ayuu u kacay zaydku zaydkaa wax weynaynaya licamrin buuna weynaynayaa wa qasatuka waan kuu soo qasday ibtiqaa'a macruufika macruufkaaga iyo samahaaga codsi aan codsanayo ama dalab aan dalbayo ayaan kuugu soo qastay mafcuulu liajlihigu waa ereyga ibtiqaa'a ah haddaba ibtiqaa'a iyo qasado oo caamilkii yihi xagga zabanka way midoobeen oo marka aad u soo qasdayso iyo marka aad macruufkiisa iyo wanaaggiisa aad dalbaysaa waa isku daqiiqad qura faacilkana way ka midoobeen ka qasadka samaynaya ee soo qasdaya iyo ka macruufka dalbaya waa isku qof qura uun ibtiqaa masder buuna noqday ifticaal ku yimid wa ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa oo kaleba weeyi walaa taqtuluu hallaynina awlaadakum carruurtiinna hallaynina khashyata imlaaqin faqri baqdinaad ka baqaysiin darteed ilaahay ayaa risqiga bixiya subxaanahu wa tacaala ilaahay ayaa wax arsaaqa qofka kol hadduu afkan u baneeyey wuxuu gelinayo ama afkaa waxa uu cunayo ilaahay ayaa subxaanahu wa tacaala horay ugu qadaray ee ubadka ha iska laynina idinkoo risqi ka baqaya walaa taqtuluu hallaynina owlaadakum carruurtiinna hallaynina khashyata imlaaq faqri baqdin aad ka baqaysiin dartii haddii aad tidhaa dhalmada waan xadidayaa oo saddex ilmood uunbaan dhalayaa ama xaaskaygu dhalmada way xadidaysaa oo saddex ilmood uunbay dhalaysaa iyada lafteedu waa aayaddani waxay inoo diidan tahay walaa taqtuluu wlaadakum khashyata imlaaq qatliga hore maahee waa khashyat limlaaq faqri baqdin laga baqayo ubadka umana yarayn kartid umana dili kartid laga yaabaa ilaahayna inuu kugu imtixaano subxaanahu wa tacaala waayo qolada tidhi saddexuun baanu dhalaynaa waxay idhaahdeen haddii afaran dhalno dhaqaalaha iyagii baa isbedelaya bay yidhaahdeen gaadhiga yaga ayaa shan qofuun qaada bay yidhahdeen gaadhiga samayska warshadu ay noo samaysay baa shantaa qofuun ku eg waa labadaa waalidoo xagga hore fadhiya iyo kursigaa dhexe oo dee saddexdaa ubadka ah ah wixii intaa ka badani waa shandado oo xagga dambe odhogsiidka intaa la yidhaha ayaa lagu ritaa kolka waxay dhahdeen ilmo afraad hadduu meesha yimaado dhaqaalihii waa in la bedelaa gaadhigii waa in la bedelaayo gaadhi kale la samaystaa ama gaadhi labaad uu reerka kusoo kordhaa oo xaafaddii ay kala fududaataa halkaa ayay la mareen ilaahayna subxaanahu wa tacaala isaga ayaa wax arsaaqa wuxuu ina yidhi walaa taqtuluu war hallaynina owlaadakum ubadkiinna hallaynina khashyata imlaaqin faqri baqdo aad ka baqdin ka baqaysiin dartii hawlaynina ubadka haddaad dheragsan tahay iyo haddaad gaajoonaysoba ma dili kartid labada midnaba loo dili maayo ilaahay laakiin wuxuu soo qaatay imlaaq oo waa ceeb qatligii dheeraadka ah weeyaan xataa haddaadan faqri ka baqaynin aayaddan odhan maysid ilaahay wuxuu yidhi adoo gaajo ka baqayo ilmaha ha diline haddaanan gaajo ka baqayn ilmahayga waan dili karaa hamoodin inuu warku yahay haddaad dheragsantahay iyo haddaad gaajoonaysaba dili kari maysid ilmahaaga waa laguma bannaynin waa arin aad u fool xun weeye walaa taqtuluu halaynina owlaadakum ubadkiinna halaynina khashyata imlaaq hawlaynina sababta loo dilayaa waa maxay ilaahay noo diidan yahay mafcuulu liajlihigii waa kee waa khashyata imlaaq haddaba ereygaa khashyi ihi waa masder haddana wuxuu la midoobay ficilka qatliga ah ayuu wakhtiga la midoobayoo xilliga ilmaha yar hadilin lagu leeyahay iyo xilliga uu qofkan dilka samaynaya faqriga ka baqaya waa iska xilli uun faacilkana way ka midaysan yihiin wa qowluhu tacaalaa iyo alle qowlkiisa yunfiquuna way bixinayaan amwaalahum maalkooga ayay bixinayaan ibtigaa'a mardaati illaah ilaahay raalligelintiisa dalab ay dalbayaan ilaahay raalli ahaanshihiisa dalab ay dalbayaan ayay u bixinayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan qur'aanka ah wuxuu inoogu warramayaa dadka mu'miniinta ihi sadaqada hadafka ay ka leeyihiin hadafka iyo ujeeddada ay sadaqada ka leeyihiin waa ilaahay raalli ahaanshihiisa laakiin ma aha inay ummadda sumcad ku dhex yeeshaan ma aha in tiviyada laga sii daayo jaraa'idada lagu soo qoro ma aha in lagu sawiro inay yihiin dad deeqsiyiin ah ama dad gacan furan ujeeddada keliya ee mu'minku uu sadaqo u bixiyaa waa ibtiqaa'a mardaati illaah ilaahay raalli ahaanshihiisa dalab uu dalbayo ayuu sadaqada ula baxayaa sidaa darteed waxa ugu wanaagsan baa la yidhaha sadaqada aad bixisay waxaad ugu jeceshahay ee ta aad ugu rajaha badan tahay ay tahay sadaqada markaad dhiibto ka kaa qaatay tuu ku caayayo kii kaa qaatay markuu aflagaado kuugu darayo taa ayaa maasha allah abaalkeegii adduunyada waxba kaga maadan arag aakharay kuu taallaa markaa laakiin haddii sadaqada markaaad bixiso durtaba ixtiraam laguu soo qadimo oo ixtiraamkan laguu soo qadimaya waa nooc abaalkaagii sadaqada kamida weeyaan ood adduunkii ku heshay kaama baaba'aysa taadii aakharo laakiin waxaa kaa ajri badnaanaya ninka waxa oo dhaniba aakhare ay u yaalliin yunfiquuna waxay bixinayaan amwaalahum maalalkooga ayay bixinayaan ibtiqaa'a mardaat illaah ilaahay raalli ahaanshihiisa dalab ay dalbayaan ayayna u bixinayaan mafcuulu liajlihigii waa ereyga ibtiqaa'a ah waa masder ereygaasi ficilkiisa oo yunfiquuna ah buu wakhtiga kala midoobay isla ficilkiisa oo yunfiquuna ah ayuu faacilka kala midoobay waad ila socotiin baan u ibtiqaa'a waa masder mansuuba markaa waana nooca mudaafka loo yaqaan walaa yajuusu ma bannaana inaad tidhaahdo ta'ahabtu safara hadalkaasi af carabiga kuma bannaana ta'ahabtu waan diyaargaroobay asafara safrid darteed ayaan u diyaargaroobay maxaa diiday ereyga safar ah iyo ereyga ta'ahubka ah ayaa xagga zebanka ku kala duwan isku zeban ma aha waayo marka la diyaargaroobayo iyo marka safarka lagu dhex jiro ma isku daqiiqadba mise diyaargarowga horeeya adoo magaaladaadii iyo xaafadaadii jooga ayaa diyaargarowdaa kadibna safar baad u baxdaa kol haddii ay wakhtigii ku kala duwanaadeen noqon maayo mafcuulu min ajlihi noqon maayo af carabiga kuma bannaana ta'ahabtu safara walaa yajuusu ma bannaana ta'ahabtu safara hadalka ta'ahabtu waan diyaargaroobay asafara safar dartii baan u diyaargaroobay hadalka ihi ma bannaana sababtu waa maxay shardi baa maqan waa inay xagga zabanka mafcuulu min ajlihiga iyo caamilkiisu ay zabanka isku zaban yihiin baan isku ogeyn waa licadami itixaadi zamaan zamaanka midowgiisa la'aantiisa weeyaan zabankii ayaan meesha lagu midoobaynin walaa ji'tuka waan kuu imanaya waan kuu imid maxabbataka jacaylkaaga iyoayo aniga aad ijeceshahay warniyahu waxaan kuugu imid jacaylka aad ijeceshahay kaasina ma bannaana maxaa diiday uu u bannaanaan waayey waxaynu isku ogayn mafcuulu min ajlihiga oo maxabbada ah iyo caamilka oo jaa'ada ama ji'tuda ihi waa inuu faacilkoogu mid ahaada baan isku ogeyn haddana halkan faacilkii mid maahee faacilkii baa kala duwanaaday ji'tuka faacilku waa ta'da waa ninka hadlaya anaa kuu imid weeye limaxabatika jacaylkaaga xubiganna waxa faacil u ah kaafka waa ninka lala hadlayo waa mukhaatab iyo mutakalim bay kala yihiin faacilkii baa kala baydhay ji'tu yaa faacil u ah ta'da waa taa'ulmutakalim limaxabatika yaa faacil u ah, maxabataka yaa faacil u ah kaafka oo damiirulmukhaatab ah kaafkaasi laba icraabood ayuu leeyahay mar waa fii maxali jarin mudaafun ilayhi marna waa fii maxali rafcin faacil labadaa icraabood buu yeelanayaa walaa ji'tuka waan kuu imid maxabbataka kalgacaylkaaga ayaan kuugu imid iyaaya aniga ad ijeceshahay sababtuna waa licadami itixaadi alfaacil faacilka midowgiisa la'aantiisii oo faacilkii baan midoobin haddaba labadaa tusaale carabiga saxdiihi waa maxay waa in laam lagu jiro ta'ahabtu safara odhan mayside ta'ahabtu lisafari baad odhan ji'tuka maxabbataka iyaaya odhan mayside ji'tuka limaxabbatika baad odhan markaad af carabiga doonaysid bal yajibu waxa waajibaya jarruhu in la jaro ayaa waajibaya bilaami laam in lagu jaro ayaa waajib ah taquulu waxaad odhan ta'ahabtu waan diyaargaroobay lisafari safar dartii baan u diyaargaroobay waji'tuka waan kuu imid limaxabatika jacaylkaaga iyaaya aniga adi jeceshahay ayaan kuugu imid halkaa waxaynu kaga soo baxnay culimo baabka loo yaqaano mafcuulu min ajlihi ayaynu intaa kaga soo baxnay mafcuulun min ajlihi baabka mafcuulu min ajlihigii ayaa halkaa inoogu dhammaaday lmafcuuli macahu mafcuulu macahuga baabkiisii weeye mafcuuladii baan ku dhex jirnaaye mafcuulu macahuga culimo haddaan sawir yar idinka siiyo mafcuulu macahugu waa ismi wow sita wowgaasina bimacnaa maca ah agtiisana ficil kale lagu samaynayo bes waa ficil wow sita wowgaasina bimacnaa maca ah agtiisana ficil kale lagu samaynayo haddaan hadda tiirkaa aad ag fadhiisatid tiirkan haddaad ag fadhiisatid dee tiirka wow ku dar waawulmaciye ah kadibna iska nasbi oo mafcuulu uu ku nasbi maxaan odhanayaa jelastu jelastu wasariyata jelastu wasariyata ama jalastu walcamuuda kaa doonto dheh jalastu wasaariyata markaan idhaahdo jelastu waan fadhiistay weeyaan wasariyata tiirka agtiisaan fadhiistay ama miciisa tiirkaa cadfi maysid oo odhan maysid jelastu wasaariyatu odhan maysid waayo khalad baa ka soo baxaya haddaad tidhaa jelastu wasaariyatu macnihiibaa inaga noqon jelastu anaa fadhiistay wasaariyatu tiirkuna wuu fadhiistay haddaad cadafto dee tiirku ma fadhiistee mafcuulu macahu ka dhig waxaana tidhaahdaa jelastu anaa fadhiistay wasaariyata tiirka agtiisa waxaad odhanaysaa saara caliyun wadariiqa saara caliyun cali baa lugeeyey ama socday waariiqa dariiqa agtiisa ayuu socday ereyga wadariiqa ihi waa mafcuulu min ajlihi cadafna suurtagal ma aha oo odhan maysid saara caliyun wadariiqu haddaad cadafto faacilkiibuu xukunka ficilka a la wadaagi macnuhuna wuxuu kaa noqon saara caliyun cali baa socday ama lugeeyey wadariiqu dariiqiina wuu lugeeyey waa khalad dariiqu ma lugeeyo dee baabulmafcuuli macahu mafcuulu macahuga baabkiisii weeyaan wa huwa mafcuulu macahugu alismu waa ismi maxaa inaga baxay markaan alismu idhaahdo ficil iyo xaraf ayaa inaga baxay suurtagal maaha inuu mafcuulu macahu ay noqdaan alladii kaasoo yudkaru la sheego bacda waawin wow gadaashii ama wow debadii ayaa la sheegaa wowga oo bimacnaa maca maca macnaheega sita wuxuuna yidhi waa aladii yudkaru bacda waawin wow baa lagu daba sheegaa oo oh, wow ayuu daba dhacayaa waxaa inaga baxay ismiga maca lagu daba sheego ama ismiga bilaa wowga ee mansuubka ah wowda oo bimacnaa maca maca macnaheega sidata wowdu waa inay maciyo tahay waawul maciya waxa inaga hadhay halkaana wowgu hadduu xarfulcadaf yahay ama wowgu uu xarfulqasam noqdo wowgu midnan ma aha markaa baabkeenin libayaani man kii caddayntiisa dartii ayaa loo sheegaa facala maahu facala macahu alficla masbuuqan bijumla fucila bay halkaasi ahayd fucila faada in la godo ayay ahayd caynkana la kasriyo sidaasuu saxdu yahay idinkaba fucila buu qoray soo maaha libayaani man kii in la caddeeyo ama caddayntiisa dartii ayaa loo sheegaa fucila macahu maciisa la sameeyey alficlu ficilka la sameeyey masbuuqan kiiyoo lagala hormaray bijumlatin jumlo lagala hormaray jumlada oo fiihaa uu ku dhex jiro ficlun ficil uu ku dhex jiro aw ismun ama ismi fiihi dhexdiisa uu yahay aw ama ismi uu ku dhex jiro ismiga oo fiihi uu ku dhex jiro macna alficli ficil macnihi iyo wa xuruufihi wuxuu ina yidhi waawulmiciyada ismigan ay la socoto ee mafcuulu macahuga la yidhaa waxa loo sheegaa libayaani man fucila macahu lficlu cidda agtiisa ficil lagu sameeyey haddaan idhaahdo saara muxamedun wa dariiqa dariiqa waxaan u sheegay oo ikelifay inaan dariiqa sheego sayrka ayaa agtiisa ku dhacay haddaan idhaha jalastu wa tiirkan ujeedada aan ula imid in ficil fadhiisiyo agtiisa lagu sameeyey baa la caddaynaya waa libayaani mankii si loo caddeeyo fucila macahu miciisa la sameeyey alficlu ficilka la sameeyey masbuuqan kiiyoo lagala hormaray bi jumlatin jumlo jumlada oo fiihaa uu ku dhex jiro ficilun ficil aw ismun ama ismi ismiga oo fiihi dhexdiisa uu yahay macna alficili ficil macnihii iyo wa xuruufihi xuruuftiisu naxw jaaa alamiiru amiirkii ayaa yimid waljaysha ciidanka macooga ayuu yimid waa waljayshadaah jaaa alamiiru amiirkii ayaa yimid waljaysha ciidanka maciisa ayuu yimid waa ereygaa waljaysha ah waa mafcuulu macahu wastawaa waxa kor u kacay almaa'u biyihii ayaa kor u kacay walkhashabata qori miqyaaska maciisa ayay kor u kaceen dhaamamka waaweyn ayaa qoryo nambarle nambarale laga dhex taagi jiray si loo ogaado biyuhu inta ay leegyihiin ama baaxadoodu inta ay tahay markaasaa la yidhaha istawal maau biyii baa kor u kacay walkhashabata qori miqyaaska miciisa ayayna kor u kaceen wa ana anigu saa'irun waan soconayaa waniila webiga niil miciisa ayaan soconayaa waniiladaas weeyaan caamilkii waa ismiga saa'ir ah ficilka saara ah xuruuftiisii iyo macnihiisii ayuu wataa waqad yajibu inuu waajibo ayaa la arkaa annasbu nasbu inuu waajibo cala almafcuuliyati mafcuulun bihinimo lagu nasbiyo waa mafcuulun macahunimaan doonaya cala almafcuuliyati mafcuulun macahunimo lagu nasbiyo naxw almihaalayni waaba labada tusaale alakhiirayni ee ugu dembeeyey oo kale hadda webigu ma socdo laakiin waa la ag socdaa waa mafcuulu macahu uun markaa tidhaha ana saa'ilun waniila iyo markaan idhaha istawa almaau walkhashabata waa mafcuulu macahu in lagu nasbiyo ayaa waajiba wanaxu laa tanha can اlqabiixi wa ityaanahu kaana mafcuulu macahuga in lagu nasbiyo ayaa waajiba bal hadda u fiirso laa tanha hanahiyin can ilqabiixi shayga xun hanahiyin wa ityaanahu wa maca ityaanihi adigoo samaynaya waxaa lagu leeyahay shay xun haddaad samaynayso dadka ha u diidin intaadan dadka u diidin adigu horta waxaan iska daa adigu waxaan iska daa laa tanhaa can alqabiixi wa ityaanahu waayo ilaahay baa qur'aanka inagu yidhi ata'muruuna annaasa bilbiri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun ilaahay wuxuu aayaddaa kusoo gebagabay saddex jumlo oo mid ay ka yaab badan tahay buu ilaahay yidhi qaab su'aaleed baana loo dhigay qaab su'aaleed qaabka su'aasha adiga waxba laguma weydiin ilaahay waxbuu garan la'yahay ma odhanaysid ata'muruuna annaasa warma dadka ayaad amraysiin ilaahay su'aal buu inooga dhigay ma la socotaa balaaqada balaaqada carbeed marka dadka loo gudbinayo xukun ama ereyo khatar ah waxyaabaha balaaqada carbeed ay ina farayso waxa ka mid a qaab su'aaleed in loogu gudbiyo qaab su'aaleed bal si dibu bal af soomaaligeenna dib u eega ama suugaanta af soomaaliga ku jirta dib u eega in badan baad arkaysaa nin gabyaya oo gabaygiisa su-aal ka dhigaya ee gabaygiisii intuu gabay tiriyo ayuu su-aal gabayga kaaga dhigi su-aal buu ku weydiinaya war jawaab kaama rabo waa aayaddan qur-aanka oo kale ilahay ma jawaab buu inaga rabaa ata'muruuna miyaad amraysiin annaasa dadka miyaad amraysiin albira wanaagga waa jumlo ma dadkaad wanaagga u sheegaysiin oo ma ceebbaa in dadka wanaag loo sheegaa intan dambaa la socota wa tansawna anfusakum idinkoo naftiinna ilaawaya naftiin waxaan islahayn adigoo maxaanku idhaahdaa naftaadu ayna wanaagga ku jirin inaad dadka wanaag u sheegto ayaa yara adag hadda wa antum tatluuna alkitaab buu ilaahay yidhi kitaabkana waad akhriyaysiin oo haddii laisleeyahay waa jahliba ayaa baday ama qur'aanka ina hadii haddii laisleeyahay wa antum tatluuna alkitaab kitaabka qur'aankaa waad akhridiin ilaahay wuxuu kusoo gebagabeeyey afalaa tacqiluun war miyaydaan caqli lahayn caqli miyaydaan lahayn waxa weeye caqligu nimco ilaahay inoo abuuray oo wax weyn qofka aadamaha ah u faaid uu ka faa'iidayo afalaa tacqiluun war miyaydaan caqli lahayn waayo qof caqli lihi naftiisana ma ilaawo naf kalena wanaaguma sheego haddaba laa tanhaha nahiyin can ilqabiixi shayga qabiixa ah wa ityaanahu adigoo la imanaya oo samaynaya ityaanahu waa mafcuulu maahu ityaanahu waa mafcuulu macahu waa mansuub wa ityaanihi haddii cadaf an ka dhigo oon idhaa laa tanhaa can ilqabiixi wa ityaanihi khalad buu noqonayaa sharciyan sharciyan haddii aad tiraa ka waran dadka xumaha ha u diidin iyo xumaha samayntiisa ha u diidin ka waran ha iska sameeyaan dadku xumaha eh xumaha iyo samayntiisa toona ha u diidin armayna khalad ahayn laa tanha cani lqabiixi wa ityaanihi haddaad tidhaa oo ityaankaa aad kasriso waxa weeye xumahana ha diidin xumaha samayntiisana ha diidin waa khalad markaa sharciyan ma ma banaana miyayna waajib ahayn mafcuulu macawgu markaa laa tanha cani lqabiixi wa ityaanahu haddaan cadaf sameeyo wa ityaanihi aan idha oon kasriyo oo ityaan nuunka aan kasriyo waxaan ku cadfayaa qabiixii khalad buu iga noqonayaa ama si sharciga islaamku uuna ogolayn ayuu iga noqonayaa wa maata zaydun zayd ayaa dhintay wa duluuca shamsi cadceeddu markay soo baxaysay mafcuulu macahugii ayaa waajibaya halkana maata zaydun zayd baa dhintay wa tuluuca shamsi cadceeddu markay soo baxaysay yaa mafcuulu macahu ah ereyga tuluuca shamsi baa mafcuulu macahu ah in la cadfaa waa mamnuuc oo zayd lagu cadfaa haddii la cadfayo macnuhu muxuu noqonayaa maata zaydun zayd baa dhintay wa duluucu shamsi cadceeddii soo baxaysayna way dhimatay ama cadceed soobixiina wuu dhintay war cadceed soobaxu muu dhintaa waa khalad marka cadafka inaan cadaf sameeyo oo duluuca aan ku cadfo zaydka oon idhaa maata zaydun wa duluucu aan idhaa oon waa khalad luqadda laga gelayo waa inaan idhaa maata zaydun zayd baa dhintay wa duluuca shamsi markay cadceeddu soo baxaysay ama cadceed soo baxa miciisii buu dhintay wa qowluhu tacaalaa iyo alla qowlkii fa ajmicuu jamciya amrakum amarkiina jamciya wa shurakaa'akum shurakadiinna micmacooga aayadda ereyga ah wa shurakaa'akum ihi mafcuulu macahu in laga dhigo ayaa waajibaya laakiin cadafku ma bannaana oo haddii la cadfo see loogu dhawaaqi lahaa fa ajmicuu amrakum wa shuraka sidan ay tahay unbaa loogu dhawaaqi lahaa waa la iska ilan amra baa lagu cadfi lahaayo mafcuula wa shuraka'a unbaa la odhan lahaa laakiin cadafka waxaa diiday maadada ereyga ajmacaah ajmaca waa imise xaraf ajmaca waa imise xaraf afar xaraf wey ajmaca waxaa la yidhaahdaa ereyga ajmaca ah wuu ururiyey markay tahay shay muuqdoo la arki karo lama mafcuul loogamaba dhigaba waa mamnuuc shayga la ururinaya wax la arki karaba maaha waa inaad iska ilaalisaa ajmaca haddaad aragto wax la arki karo lama ururiyaba ma odhanaysid ajmactu maalan waa khalad ajmactu maalan haddaad tidhaa carabi weligeed mayna odhan khalad baad luqadda ka gashay ajmactu maalan maal baan urursaday waa khalad waayo ajmacadu waxay ku dhacdaa un shayga macnaha ah waa amarka iyo doonista iyo waxa lamidkaa unbaa ajmaca la yidhaahdaa laakiin waxa muuqda sida maalka oo kale ajmaco lagama dhige adaa laga daaya baa loogu dhawaaqaa maxaa loogu dhawaaqaa ereygu hadduu muuqdo jamaca baa loogu dhawaaqaa jamaca maalan wacadadahu laakiin ajmaca maalan carabi mayna odhanin haddaba maadaamoo ajmacadu shay macna ah oo qura ay mafcuul ka dhigato amrakumtu waa macnihii wa shurakaakumta waa la arkaa haddaba shurakaakumta ha ku cadfin ilayn ma nasbisan karaysa shay is muuqdee shariigu waa wax muuqda sanamku waa wax muuqda la arki karayo ama qofkan dee liita fa ajmicuu kulmiya amrakum amarkiina kulmiya wa shurakaa'akum shurakadiinna macooga waa kii shariiga kula lahaa miciisa wax kulmiya waqad halkaasi mafcuulu macahunimadiioo waajibaysa ayo intaa tusaalayaasha aynu ku soo aragnay waqad yatarajaxu inuu raajix noqdo ayaa la arkaa waa mafcuulu macahugii baa raajix noqonaya cala alcadfi cadafka ayuu raajix ka noqon mas'aladani waa laba weji baa bannaan in mafcuulu macahu laga dhigaa way bannaan tahay in macduuf laga dhigaana way bannaan tahay laakiin yaa xoog badan mafcuulu macahuga ayaa xoog badan waqad yatarajaxu inuu rajaxmo ayaa la arkaa cala cadafka inuu ka rajaxmo naxwu qomtu waan istaagay wa zaydan zayd agtiisa ayaan istaagay zaydna wuu istaagay ma aha waa wa zaydan zayd baan isag taagay haddaba zaydan markaan mansuub ka dhigo waxay noqonaysaa mafcuulu macahu haddaan zaydka godo oo ta'da aan ku cadfo waxay noqonaysaa qumtu anaa istaagay wa zaydun zaydna wuu istaagay bay noqonaysaa labaduba way bannaan yihiin ama qumtu wa zaydan ama qumtu wa zaydun dheh labada wejiba waa laba weji oo inoo bannaan culimo qumtu wa zaydan iyo qumtu wa zaydun waxaa jira waxaa xoog badan mafcuulu macahuga in qumtu wa zaydan la yidhaah xoog badan sababta ay wasaydantu u xoog badan tahayna wax kale maahee damiiru rafcaha mutasilka ah marka wax lagu cadfayo waa in damiir munfasila la keenaa maxamed ibnu maalig wuxuu alfiyada ama khulaasada ku yidhi wain calaa damiiri cadfin mutasil wain calىa damiiri rafcin mutasil cadafta fafsil bidamiiri munfasil waa inaad tidhaha qumtu ana wa zaydun xilliga cadafka qumtu ana wa zaydun qumtu ana wa zaydun hadduu mustatir yahay idhab anta wa rabuka uskun anta wa zawjuka eeg damiir waa inaad tidhaha qumnaa haddaad naadaa wax ku cadfayso qumnaa qumnaa wa caliyun ma odhanaysid waa inaad tidhaha qumnaa naxnu wa caliyun damiir munfasila ayaa meesha la keenaa wuxuu maxamed ibnu maalik yidhi ow faasilin maa haddaad doonto damiiruun ha ku kala faslinine faasil alla faasilkaa doonta ku kala fasli wa bilaa faslin yarid buu kasii dambaysiiyey haddaba wa bilaa faslin yariddu waxa weye waxaa la odhan karaa qumtu wazaydan wa zaydun waa la ysku cadfi karaa fasal la'aan oo qumtu wa zaydun baa la odhanaya haddii laysku cadfo qumtu wa zaydun la yidha oo zaydka la godo wuu bannaan yahay laakiin waa daciif dee wuu bannaan yahaye daciif ayuu noqonayaa waqad yatarajaxu inuu rajaxmo ayaa la arkaa waa mafcuulu macahuga in lagu nasbiyaa cala alcadfi cadafka inuu ka rajaxmo ayaa la arkaa sida qumtu waan istaagay wa zaydan zayd maciisa ayaan istaagay waqad yatarajaxu alcadfu cadafku inuu rajaxmo ayaa la arkaa calayhi mafcuulu macahunimada uu ka rajaxmo waxaa laga yaabaa mas'aladii saddexaad weeyaan tan kalena waxa bannaanaanaya cadafkii iyo waxaa kaloo bannaanaanaya mafcuulu macahunimadii in lagu nasbiyo labaduba way bannaanaanayaan cadaf iyo mafcuulu macaahunimo labaduba ha bannaanaadaane waxa laakiin raajix ah cadafka ayaa mas'aladan raajix ah waa tusaalihii koobaad een soo marnay ama jaaa zaydun wa camrun oo kale haddaan idhaha jaaa zaydun wa camrun waxaa bannaan inaan camarka cadaf ka dhigoon godo macnuhu wuxuu noqonayaa zayd baa yimid camarna wuu yimid jaaa waxaa yimid zaydun zayd wa camrun camarna wuu yimid waxaa kaloo bannaan mafcuulu macahu inaan ka dhigo waxaan odhanayaa jaaa waxaa yimid zaydun zayd wa camran camar agtiisa camar wuu yimid ma aha camar agtiisaa la yimid buu noqonayaa labaduba way bannaan yihiin waxase xoog badan cadafka ayaa xoog badan sababta cadafku uu ku xoog badan yahayna waa likownihi aslan walaa muqtadiya lilcuduul waayo cadafku waa asalkii asalkaa in laga baydhana wax keensaday oo jiraa ma jiro falcadfu cadafku fiihimaa labadan iyo wa fii maa ashbahahumaa waxa shabahay arjaxu wuu ka xoog badan yahay nasbaha mafcuulu macahuga liannahu laslu isaga ayaa asal ah isaga ayaa asal a ah. sheekheennu saddex su'aalood buu halkaa inoogu sheegay saddexda su'aalood ma haysiin waa inuu mafcuulu macahugu waajibo waa inay laba weji bannaanaadaan oo mafcuulu macahugu uu xoog badnaado waa inay laba weji bannaanaadaan oo cadafku uu xoog badnaada saddexdaasuu inoo sheegay laba ayuu ka tegey sidii ruuxul icraabka aan ku dhigannay labaduu ka tegay waxay kale yihiin inuu cadafku waajibo waa ikhtasama zaydun wa caliyun oo kale haddii ficilka ikhtasama ah oo kale aad eegto dee wax mutacadida unbaa faacil u noqon karaa laba shay iyo wax ka badan kuma dayn karaysid ikhtasama muxamedun maxamed baa isla dooday war sax maaha dee maxamed baa isla dooday waa inaad tidhaa ikhtasama markaad sheegto laba shay oo faacil u noqonayo isku cadfan waa in la helaa ikhtasama muxamedun wa caliyun oo kale waa in la yidhaahdaa halkaa cadafka ayaa waajibaya mas'alo waxaa jirta cadafkuna uu mamnuuc yahay mafcuulu uu mamnuuc yahay ficil xadfan lagu nasbiyo gabayaaga hoosta gabayga uu sheekhu ka qorayo calaftuhaa tibnan wamaa an baarida calaftuhaa waxaan ku calfiyey tibnan waago ayaan ku calfiyey wa maaan iyo biyo baaridan qabow haddaba wa maaan taa cadafkii waa mamnuuc mafcuulu macahugiina waa mamnuuc ficil xadfan baa lagu nasbinayaa waxaanad odhanaysaa calaftuhaa waxaan siiyey neefkan tibnan waago waagada waxaa loo yaqaanaa raashinka marka la tumo ama lafta marka hadhuudhka laga saarayo waxyaabaha lafta jabtay iyo waxyaabaha soo raac raaca ee buushiga iyo waxa la midka ah qasharka ka soo baxa oo dhan ayaa waago tibni la odhanaya calaftuhaa waan siiyey tibnan waago ayaan siiyey wa an ha odhanin biyaan siiyey wa saqaytuhaa waxaan waraabiyey saqaytu baa ka xadfan wa saqaytuhaa waxaan waraabiyey maa an biyo baaridan qabow waxaan odhanayaa haddaba akaltu laxman eegada akaltu laxman wa waa taasoo kalun akaltu laxman washaayan oo kalun weeyaan maxaan ku macnaynayaa akaltu laxman washaayan akaltu waxaan cunay laxman hilib baan cunay washaayan shaahna waan cunay miyaan idhaa shaah maa la cunaa washaayan maxaa ka xadfan markaa ficil wa sharibtu waxaan cabbay shaayan baan cabbay mas'aladaasina waa mas'aladii shanaad laba su'aalood ayuu sheekheenu ka aamusay markaa faslun wa ama almushabbahu ka lagu shabahayo bilmafcuuli bihi mafcuulu bihiga ka lagu shabahayo fa naxwu zaydun zayd xasanun wuu wanaagsan yahay wajhahu xagga wejigiisa waa binasbi lwejhi wejka marka la nasbiyo haddaan wejha idhaa on hadaa nasbiyo hada dambe maa hada hore haddaan nasbiyo zaydun xasanun wajhahu haddaan idhaa ereygaa wajhahu a waxaa loo yaqaanaa mushabahun bilmafcuuli bihi baa loo yaqaanaa faslun wa ama almushabbahu ka lagu shabahayo bilmafcuuli bihi ka lagu shabahayo fa naxwu qowlika qowlkaagoo kale weeyi zaydun zayd xasanun wuu wanaagsan yahay wajhahu wejiga ayuu ka wanaagsan yahay binasbi lwajhi wejiga ayaa la nasbinayaa wa saya'tii wuuna inoo iman doonaa cashiro dambe ayuu inoogu iman doonaaye halkiisa aynu ku suganno in sha allahu tacaala cashirkeennii maanta halkaa ayuu inoogu egaanayaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam